بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين سيديدية كنتونات كتاب كلب الأصول كوحين كبلابينا قوادح ذا غضبك القلب اللي يرأيان كبلابينا القلب ومنها قوادح ذي وحكمذا alqalbu qalbigii ayaa ka mid a qofku markuu deliil kuu keento isla deliilka laftiisii ayaad ku qalbini ood ku dabarogi markaasaad odhani daliilkani waa sax laakiin waxa aad u deliishanaysa deliil umaahee waxaad u deliishanaysa cagsigii ayuu deliil u yahay baad odhanaysaa oo isagii baad qalbi iyo isdabamarin ayaad ku samaysay alqalbu baa la yidhaahdaa laba u qaybsamaa mid qiyaaska khaas ku ah iyo mid caam a ah baa la yidhaahdaa oo qiyaaska iyo kayrkii oo adilada kalaba gala labadaa ayaa qalbiga la sameeyaayo lagu gartaa haddaba qalbiga waxaa lagu tacriifiyaa ama qalbiga waxay qolooyinka qaar ku tilmaamaan waxa weeye qalbigu tasliimu sixatihi mutlaqan baa la yidhaahdaa waa in daliilku inuu inuu inuu saxiix yahay la badbaadiyaa mar kaste iyo maye e waa dacwa anama istadalla bihi wasaxa calayhi markuu saxiix yahay uun in la yidhaha daliilku adigu daliil kugu yahayba wa minhaa waxaa ka mid a qawaadixda waxyaabaha daliilada lagu dhaliilo alqalbu qalbiga oo istabamarin ah ayaa ka mid a wa huwa haddaba qalbigu fil asaxi qowlka sixada badan muqaabil baa jira asaxan ka soo horjeeda wa huwa isagu fil asaxi qowlka sixada badan dacwaa annamaa dacwaa annamaa dacwaa sheegasho weeyi la sheegto anna maaka istadalla uu daliishaday mustadilku bihi isaga uu daliishaday ninkan mustadilka ihi daliilka uu deliishaday oo wasaxa haddana saxiixoo ansaxay ka uu daliishaday ee saxiixi ihi waa shardi inuu saxiix yahay baa la leeyahay calayhi dushiisa inuu ahaaday filmas'alati mas'aladan isagaaba loo daliishanayaayo cala almustadil baa loo daliishanayaa mas'aladan lagu doodayee laysku haysto laakiin masaa'ilka kale uma gudbayo wuxuu yihi sheekhu wahuwa qalbigu buu yihi qalbigu fi lasaxi qowlka sixada badan dacwaa ana mastadalla waxa uu deliishaday mustadilku sheegasho la sheegto weeye bihi isaga uu deliishaday oo wasaxa welibana asaxay calayhi mustadilka dushiisa inuu yahay waa lagu dabarogay calayhi mustadilka dushiisa inuu yahay fi lmas'alati mas'aladan ayuu mustadilka deliil ku noqonaya deliil kuu noqon maaye adiguu deliil kugu yahay sidaa ayaa la odhanaya ereygaa calayhi ah iska ilaaliya markaad macnaynaysiin haddii uu idinka khaldamo icraabka calayhi maba macnayn kartiin casharkaba calayhi calayhi buu ahaaday wasaxa wuu asaxay calayhi dushiisuu ku asaxay ha odhan wasaxa calayhi wuu ku dul asaxay ha odhan waa lis wasaxa asaxay calayhi dushiisuu ahaaday waa khabarkii anna calayhidani haddii kale cid macnayn karta halkaa la soo heli maayo haddaadan khabaru anna ka dhigin warkuu u kaa dawaqaya wa minhaa waxaa ka mida buu ku yidhi alqalbu qalbigii ayaa ka mida wa huwa qalbigu fil asaxi qowlka asaxaa ee sixada badan dacwaa anna maa kii sheegashadiisa weeyaan istadalla uu deliishaday mustadilku bihi isaga uu deliishaday oo wasaxa haddana asaxay calayhi mustadilka dushiisa inuu yahay fi lmas'alati mas'aladan mas'aladan isaga ayuu kolkaa deliil ku noqonayaa fa yumkinu waxaa suuroobayaa fa yumkinu waxaa suuroobayaa macahu qalbintaa la qalbiyey maceega waxa suuroobaya tasliimu sixatihi sixadiisa in la badbaadiyo oo daliilku waa saxiix loo arko kaa ayaa horta suurtagal ah buu ku yidhi intaa ogow oo fa huwa haddaba qalbigu maqbuulun waa mid maqbuul ah oo waa la aqbalayaa fil asaxi qowlka sixada badan maqbuul buu noqon fa huwa qalbigii maqbuulun waa la aqbalaa fil asaxi qalbigani daliilkan qalbiga lagu sameeyey laba u qaybsamaa mid mucaarado ayuu noqonayaa cinda tasliim waa mucaarada cinda tasliim midna qaadixna wuu noqonayaa cinda cadami tasliim qaadixna wuu noqonayaa cinda cadami tasliim oo waa maxay talow halkaa mucaaradatan miyuu idiin dhigay mise wuu idiin goday mucaaradatun ma idin yidhi mucaaradatun miyuu goday wax godaale kuma samayn sow maaha ciduu u godayaaba ma jirto miya eeg waxaa wanaagsan in la godo mucaaradatun mucaarado ayuu noqon cinda tasliimi marka la badbaadiyo ee daliilku inuu sax yahay loo arko laakiin lagu dabarogo sixati daliil marka la badbaadiyo waa mucaarado oo markaa qaadix ma aha daliilkii lama dhaliilin laakiin mucaaraduu noqday oo mucaaradadu muxuu ahaan jiray wuxuu ahaan jiray nin intuu daliil keensado ninka kalena daliil kale uu keeno soo ma aha eg daliilkii baa laba weji yeeshay mustadilkuna sibuu u daliishaday muctaridkuna sidii si aan ahayn buu u daliishaday waa isla daliilkii unbaa mucaarado noqonaya mucaaraduu noqonaya qaadix ma aha markaa haddala soco qalbigu qaadix ma aha waaba daliil caadiya daliilkii inuu sax yahay baa loo arkay laakiin wixii loo daliishanayay unbaa lagu dabarogay oo waa waxaad u daliishatay daliilu maahee cagsigii baan u daliishanayaa mucaaradatu wahuwa imaa mucaaradatun inuu mucaarado yahay inda tasliimi tasliimka agtiisa wa qaadixun halkaa qaadixun wow ma ku daray qaadixun wow cidna uguma darin soo maaha qaadixun qofna wow uguma darin sawma ha qaadi xuntaa halkaa qaadi xun in wow lagu daro ayaa wanaagsan lana godo welibana lana godo wowna in lagu daro haddana godaa lagu daro ayaa wanaagsanaan lahaa oo qaadi xun la yidhaah wa qaadixun wa imaa qaadixun inuu yahay mid qaadix a ah. cinda cadamihi la-aantiisa agtiisa haddii sidan hadda laga dhigayo sidan haddii laga dhigo xarakadan uu siiyey waa laga dhigi karaa sidaasaa ka macno badan oo sidaas aan sheegnay qayb bay sheegaysaa daliilkiioo mucaarado iyo qaadix loo qaybinayo ama qalbigii oo mucaarado iyo qaadix loo qaybinayo labadaa qaybood oo qalbigu u qaybsamayaa ka dhalanaysa haddii mucaarado tanta la fadxiyo oo xaalo laga dhigo qaadixana layska godo wowga laga daayo khabarun bacda khabarin buu noqonayaa aqsaamtiina si toosa uma soo baxayso waxa ka wanaagsanaa sida kale in in laga dhigo haddaba fa huwa qalbiga maqbuulun waa la aqbalaa fil asaxi qowlka sixada badan mucaaradatan isagoo mucaarado ah cinda tasliimi marka tasliim la sameeyo ee daliilka la bedbaadiyo mucaaradanimo isagoo ah ayaa la aqbalayaa qaadixun weeyi mid qaadix ah cinda cadamihi marka aan maxaanku idhaha la tasliiminin een la badbaadinin daliilkaa hadaan la badbaadinin oo isaga laftiisaba aan musallam laga dhigin qaadix buu noqonayaayo deliilba noqon maaye tarjiix baa loo baahanayaa markaa deliilkii waa la qadxiyey kolkaa qofkan isdifaac baa looga baahan yahay inuu isdifaaco ayaa looga baahan yahay markaa xilliga cilada la sheegay ee dee deliilka laftiisa aan musallam laga dhigin waa markaa wa huwa haddaba waa qalbigii qismaani laba kale u qaybsami sow hadda mucaarado iyo qaadix labadaa umaynaan qaybinin mucaaradadu waa goorma baynu nidhi waa marka daliilka la badbaadiye inuu daliil yahay loo loo aqoonsado ee muse ninka mustadilka ah iyo ninka muctaridkiihi labaduba markay daliilka isla ogolaadaan markaasaa la odhanaya waa mucaarado haddii ninka muctaridkiihi daliilka uu ictiraado oo dhaliilo uu leeyahay uu soo saaro markaana qaadix baynu nidhi labadaasaanu qaybinay haddana laba qaybood oo kale ayaa loo qaybinayaa wa huwa qalbigii qismaani laba ayuu u qaybsami alawalu ka koobaan litasxiixi madhabi lmuctaridi muctaridka madhabkiisa tasxiixintiisuu u ahaaday wa ibdaali madhabi madhabilmustadili iyo mustadilka madhabkiisa ibdaalinteediiyo burburintiisa wuxuu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa qalbiga labaha loo qaybiyo mid ninka muctaridkaa ah madhabkiisa tasxiixinaya ninka mustadilka mustadilkaa ah madhabkiisana burburinaya waa kow iyo mid ninka muctaridkaa ah madhabkiisa aan tasxiixinaynine mustadilka uun madhabkiisa burburinaya oo isagana loo qaybiyo saraaxatan inuu u burburiyo iyo iltizaaman inuu u burburiyo labadaas isna loo kala qaadi doonaa labadaas u qaybsamay wa huwa qalbigii qismaani laba ayuu u qaybsami alwalu ka koobaad litasxiixi madhabi lmuctaridi ninka muctaridka ah madhabkiisa tasxiixiisu u sugnaaday iyo wa ibdaali madhabi lmustadili ninka mustadilka ah madhabkiisa burburintiisa laba ujeedo ayuu qalbigaasi laba faa'iide ayuu leeyahay muctaridkana madhabkiisa wuu tasxiixinayaa oo dhidibadu u aasaya mustadilkana madhabkiisa meeshuu ka saarayaa oo wuu burburinayaa kamaa yuqaalu waa sida loogu qowloo kale shaafici ayaa doonaya nin shaafici ah ayaa doonaya fuduuliga iibkiisu inuuna jirin inuu ku caddeeyo iibka fuduuligu inuuna jirin inuu ku cadeeyo fuduuligu waa maxay talow iibka iibkaan leenahay ma jiro oo waa baatil haddaan hadda miyiga u baxdo baad miyiga u baxdayo intaad miyiga u baxdo baad adhi daaqayo aragto waad sala soo carartay un adhigii baad ku soo shubtay sayladda markaad ku soo shubtay dee maadan tuug ahayn saariq ama muna qaasib ahayn xoolo uu soo dhacay maya adhigan wuxuu isleeyahay un lacagtiisa ugee kii lahaa wuxuu ku arkuun ad nin reemiyo adhile oo iska aradan oo iska duruufsan markaasu unbu is yidhi wallaahi ninkani wuxuu u baahnaa dhar fiican in loo iibiyo dhar fiican in loo iibiyo iyo waxoogaa lacagu u baahnaa uu iska gaajaysan yahay unbu ninka reemiyigii buu neef kala soo cararay neefka isagu qaada ismale markuu iibiyo yuu ayuu u iibi isleeyahay isla isagii unbu u iibi isleeyahay kolkaa waa nin fuduuliya oo iibkaasi ma asaxayo gaadhi halkan ku hor baad furihiisii aragtay oo intaad la boodun baad ka boodunbaad kaxaysatay macradkaabaad dhigtayba ii iibiya unbaad tidhi gaadhigan lamaadan tashankii lahaa idan maadan weydin ma soo iibiyaa maadan odhan lacagtii adoo sida oon shilin ka qaadan unbaad u keento unbaad tidhi lacagta waa yaab haddaba fuduuli baa la yidhaa kaa beeciisa shaaficiyadu asixi maayo bay yidhaahdeen xanafiyaduna waxay yidhaahdeen beeciisa hadii idan uu yimaado waxba mush hadduu beeciisu u asaxayaa bay yidhaahdeen oo halkaasay la mareen fuduuliga qaarkii beeciisu uu asaxayaa bay yidhaahdeen sida ishtirihiisuba uu asaxay oo kale halkan aynu ku arki doonaa insha allah wuxuu yidhi sheekhu kamaa yuqaalu sida loogu qowlo fuduuligu caqdun waa caqdi caqdun caqdi bilaa wilaayatin wilaayo la-aanteeda caqdigan iyo iibkan adigu malihid waxaad iibinaysid wakiilna kama tihid welina uma tihid oo ilmo yar xoolihii ma aha xoolahaaga waad iibin kartaayo waa taqaanaa dee adigaa leh ilmaha yareed adigu sabigeed gacanta ku haysana xoolihiisa waad iibin taqaanaayo waad ogtahay de ilmaha yareed sabigaa maslaxadiisa adaa ka taliya kaasina waa sax waxaa laguu wakiisho ee lagu yidhaha waxaa iibina waad iibin taqa waad iibin kartaayo dee way wakaalaad markaa sidataa eeg milki ma sidatid oo wakaale ma sidatid oo wilaayadii cayaalka iyo dadka maxjuuriinta ana ma sidatid sideebaad xoolahan ku iibin markaa waa beec fuduuliya weeyaan beec fuduuliya hadday naga ilaaliya beeca fuduuliga shaaficiyadu diidan yihiin innaga dadkeennu way ku dhaqmaaneen qolooyinkeennan liinta iibiya waxaad arkaysaa laba meheradood oo liin isku ag haysta kolkaa kani odhan maayo e c eb arliinta yadeelow e c eb odhan maayo yaro dhaqaaqaya xamaamkaasuu tegayaa ninkii oo meheradii ay cidlo tahay oo sii ilaali uunuu yidhi ayaa loo imanayaayo labaduba waa liinlayaal mid baa jeclaanaya liintan laga maqan yahay buu jeclaanaya inuu liinteeda iibsado liintaa iibsado wuu imanayaa lacagtii buu soo saaray keen keen lacagta buu odhanaya keen lacagta oo dee hayo aada iibisida e ma ninkii lahaabaa tahay meeradan kii lahaa ma tahay dukaankan biyaha aad ka doonaysid ma kii lahaabaa tahay cadaylahan aad cadayga ka qaadanaysid ma kii lahaabaa tahay lacagta halkan dhig halkan dhig halkan dhig ama ii aniga maahaye saraax ma laguu idmayo wakaala ma haysataa hadduu ninku ku yidhahdo iisii e iibi e dee u iibi waa sax hadduuna ii iibi ku odhan uu ii ilaali ku yidhi laakiin de maxaad xoolaan maxaad ku iibinaysaa haddaad leedahay qiimihii un baan ku iibinayaana xaaji qiimihii unbaan ku iibinayaa lama ogola iyo waxbaan u saarayaa iyo qaali baan uga dhigayaa iyo lama ogola waxaan awood mau leedahay horta adigu aad ku iibin karto ilay fuduuli baa tahay shaaficiyadu way diideen beeca fuduuliga la yidhaa sidiisaba way diideen caqdun waa caqdi bay yidhaahdeen bilaa wilaayatin wilaaye la-aanteed ah oo falaa yasixu asixi maayo ka shiraa'i sida iibsiguba uuna u asaxaynin iibsiga laftiisaana asaxayninba shiraau lfuduuliyi asixi maayo baa la leeyahay qofkuu magacaabay u asixi maayo waa shiraau lfuduuli halkaa ayay la mareen kolkaa waxaynu aragnaa daliil bay keentay in shaaficiyadii ay leeyihiin nin shaafici yidhi caaqidun bilaa wilaayatin falaa yasixu ka shiraai uu keenay uu caqdigaasi ina gaadhsiinayo caqdun bilaa wilaaya laa yasix buu ina iibsiguna waa la mid ninkii hadaba ninkii mataqaana xanafiga ahaa isla daliilkanuunbuu soo qaadan waxna quyuudna uu ka yartegi waa muctaridkii xanafiga ahaa wuxuu odhanayaa caqdun bilaa wilaayatin iska daa ama bilaa wilaaya ha noqdo ama maca wilaaye caqdun fa caqdun fuduuliga beeciisa horta caqdun waa caqdi fayasixu dee uu asaxaya laa yasixu bu hadda shaaficigu watay isagu fayasixu bu ka shiraa'i waa iibsiga oo kale laakiin isagu u ansaxaya isaga ayuu u ansaxaya hadduu yidhaha hebel baan mobilkan u iibinayaa eeg anigaan lacagtaydaba siinaya haddaan doono dee waa fuduuli xaggii shirihii ah mobilkan hebel baan u iibinayaabaa ayuu yidhi hebelkuna umaba diranba badaaba uma diranba dee iibkii hebel u dhici maaye hebelkaa unbaa meesha ka bixiyo isaga unbuu udhacaya isagunbaa mobilkii iibsaday waan siinayaa ha yidhaahda marka dambe laakiin waanu iibiyey yuuna odhanin ilay fuduuli weeyaan weeyaanoo uma dirane taasi wuxuu u dirtay ma aha waan siinayaa marka dambe intuu soo iibiyo waan siinayaa oo kale ha yidhaahdo haddaba isla daliilkii shaaficigu uu watay unbuu xanafigii ku dabarogay xukunkii falaa yasixu ee shaaficigu uu watayna xanafigii cagsibuu u deliishado yasixu unbuu yidhi waa meel haddaba laysku hayo waad aragtaa tasxiix madhabi lmuctarid buu u qaatay madhabkiisa inuu ku tasxiixiyo waxaa kaluu u qaatay liibdaali madhabi lmustadili mustadilka madhabkiisiina inuu ku burburiyo alawalu ka hore litasxiixi madhabi lmuctaridi muctaridka madhabkiisa tasxiixintiisiibuu u ahaaday wa ibdaali madhabi lmustadili iyo mustadilka madhabkiisa burburintiisa kamaa yuqaalu sida loo odhanayo ninka shaaficigu uu odhanayo caqdun waa heshiis fuduuliga caqdigiisani oo bilaa wilaayatin wilaaye la-aanteeda falaa yasixu haddaba asixi maayo ka shiraa'i sida iibsigii oo kale fa yuqaal waxaa la odhani caqdun waa caqdiyo waanu kula ogol lahay fa yasixu wuu asaxayaa kole hadduu caqdi yahayba dee fuduuligan farsamadiisu caqdiba hadday too heshiisba uu dhacay fa yasixu wuu asixi ilayn labadii qof ee kii wax kala iibsani way heshiiyeeni ka shiraa'i sidii iibsigii oo kale isaganun ha dhaco markaa waxaa kaloo lagu tusaaleeyey waa aanigii aanigu waxa weeye e, waa tusaale kale ayuu sheekhu keenay alwalu litasxiixi madhabi اlmuctarid waani aaniguna wahaani haaniguna waa liibdaali madhabi lmustadili ninka mustadilka ah madhabkiisii unbaa lagu burburinayaa intuuna intaa gaadhin tusaalu keenay waa milu lubsun waa nin xanafiya ayaa hadda tusaalahan wata wuxuu doonayaa inuu ku yidhaah ninka xanafigii ihi ninka xanafigii ihi wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo ictikaafka hadduuna soon la soconin ilaahay ugu dhowaan maysid ajrina kaga heli maysid ictikaafka markuu soon la socdo unbaa ilaahay loogu dhowaadaa ajrina lagaga helaa ninka xanafigii ihi siduu qabo ictikaafkii muxuu u baahday xanafiga agtiisa soom buu u baahday haddaba shaaficiga ayaa daliilkaa isna qaadan doona oo cagsiguu ku dabarogaya markii hore xanafi shaafici ku dabarogayaynu soo marnay haddana shaafici xanafi ku dabarogayaynu arki doonaa biidn illaahi tacaala wuxuu ku yidhi wamilu wuxuu yihi ictikaafku lubsun waa nagaadi masaajid lagu nagaado lubsun fi lmasjid masaajid baa la dhex fadhiistay falaa yakuunu noqon maayo binafsihi naftiisa uun fadhiisigaa masaajidka aada joogto uun qurbatan cibaado ilaahay aada ugu dhawaato ku noqon maayo dhowidaa lafteeda uun cibaado kama dhigi karto oo talow maxaa asal ee looga qiyaastay waxaan uga qiyaasanay buu yidhi ka wuquufi carafa carafo joogsigeega oo kale qofka xaajigi ihi hadduu carafo uun tago oo maalintii carafo gelinkii dambe uu istaago isagoon xaaji ahayn wuquufkaa keliyii cibaado ma u noqon hadda xaajiba ma aha carafuunbuu tegey isagoon xaaji ahayn dadkii xujayda ahaa uu iska dhex oo iska joogay ilay niyadii ixraamku ka tegeyba oo xajba ilay ma xirmanin uu iska raacay uun dadka wuquufkaasi cibaado miyuu u noqonaya ninkaa wuquufu carafa cibaado u noqon uma noqonayo cibaado dee haddaba masaajidkana buu xanafigu yidhi sidaa wuquufu carafa hadii uu ka maran yahay camal kale oo ixraam la yidhaah wuquufu carafa goormuu cibaado noqonaya markuu aya la socdo xaj xarmasho xaj la xarmaday markuu la socduu cibaado yahay haddaba masaajidka la dhex fadhiyaana wuxuu cibaado yahay dhex fadhigu markuu camal kale oo soon a la socdo saasuu xanafigii qabaa oo labadu way isku baahan yihiin buu yidhi shaaficigu daliilkaa ah, bal hadda wuxuu ka yeela aan eegno lubsun waa nagaadi buu yidhi ictikaafku oo falaa yakuunu noqon maayo binafsihi naftiisa u noqon maayo qurbatan qurbo iyo dhowaansho u noqon maayo ka wuquufi carafata carafo joogsigeegii oo kaleba weeyi fa yuqaal waxaa la odhanayaa muctarid shaaficiya baa odhanaya lubsun waa nagaadi waa sax falaa yushtaradu fiihi looma shardiyo asawmu soonkii nk ninka hore soon baa loo shardiyaa bulahaa ma aha soon looma shardiyo waa nagaadi asoon loo shardiyeynin ka carafata carafaba ka soo qaad wuquufka carafo lafteedaba ka soo qaad oo waa ka carafata oo carafo ma soon baa loo shardiyaa wuquufu carafa ninka xaajigee carafa istaagaya markuu ajriga helayo inuu sooman yahay shardi maaha dee sidii oo kaluun iiga soo qaado kana looma baahna inuu sooman yahay buu ku yidhi hadda waa hal daliil oo lagu dabarogayo uun isla ninkii xanafiga ahaa lagu dabarogayaynu haynaa daliilka waxaa loo qaatay ibaalulmadhab iyo tasxiixulmadhab baa loo qaatay mararka qaar baa ibaalulmadhab un lagu kaaftooma in madhabkaana burburiyo oo kaaga adan waxbaba ku tasxiixsanin ahanika labaad waa liibdaali madhabilmustadili ninka mustadilka ee deliishanaya madhabkiisa in la burburiyo laakiin bisaraaxatin si cad baa loo burburinayaa waxa weeye madhabulmustadil ayaa si saraaxa loo burburinayaa ahaani oo qalbiga ka tirsan waa liibdaali madhabilmustadili bisaraaxatin ninka mustadilka ah ayaa madhabkiisa la burburini oo si toosa loo burburini bal hadda halkana ila eg wuxuu odhanayaa waa nin xanafi ah wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo madaxa rubuc waa in la masaxaa hadda eeg marka aad weysaysanaysid xilliga madaxa aad masaxaysid madaxaaga afar isla eg waa in laga dhigaa afartaa isla eg meel ka mida waa inaad wada masaxdaa haddaad masixi weyda nin weysaystay mati weyse kuu jiri mayso kol haddayna weyse kuu jirinna salaadi kuu jiri mayso kol haddayna salaadi kuu jirinna dee cibaadadaadii o dhan baa khalkhal gashay waa waali kolkaa ninka xanafigihi wuxuu aaminsan yahay madaxaaga marka afar isla eg laga dhigo in meel ahaan xilliga weysada aad masaxaysid daliilkiisiina waa kan shaaficigaa ka soo hor jeedo oo isna daliilkaa laftiisuu ku dabarogi doonaa oo si kale u daliishan doonaayo eeg hadda xanafigii baa yidhi kolkaa waxa wey waa ibaalulmadhabun baa hadda looga jeedaa ibaalu madhab lmustadil bisaraaxa si toosaa loo burburinaya wuxuu odhanayaa ninka xanafigii warnio madaxan la masaxayaa waa cudwu wuduu'in xubin weyso madaxa marka la masaxayo horta madaxu miyuuna xubin weyse ahayn buu odhanaya cudwu wuduu waa xubin weyso waa sax waan kula garanay falaa yakfii kuma filla haddaba aqalu maa intii in ka yar yandaliqu calayhi uu ku rumoobayo alismu magacu xubin weyse maadaamuu yahay madaxana masax lagu yidhi war magacan madax ah madax inta la yidhaa in ka yar inaad masaxdaa kuguma filla madaxa masax baa lagu yidhiye magaca madax la yidhaha intee qaadatay buu kuleeyay madax intee la odhan karaa magaca madaxii intee buu ku rumoobaya tin hadaan masaxa ma madax baan masaxay maya eeg in yar haddaan saa u masaxo ma madax baan mas ma madax baa maya war madaxu magaca madaxa waxa qaadan kara oo qura xubin kasta wuxuu magaca qaadan karaa marka afar loo qaybiyo qayb la helo gacan waxaa la odhan karaa gacantaadan marka afar isleeg laga dhigay qayb la helo weji waxaa la odhan karaa marka wejiga aagan eeg afar isla eeg inta laga dhigo qayb la helo ayaa la odhanaya weji baan halkaa ku aragnay weji qayb weji ka tirsan ama weji qaybtii baanu aragnay eeg weji madax waxaa la odhan karaa marka afar isla eeg laga dhigay qayb lama saxo wuxuu kolkaa xanafigu afarta talo xaguu ka keenay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sunnada waxa kusoo soo aroortay xilligii madaxa uu masaxayey xagga fooda rasuulku inuu ka masaxay fooda xaggana ayuu rasuulku ka masaxay sala allahu calayh wasalam waa sida xadiidka uu caddeeyey haddaba marka dhinacan la yidhi waradeen anagu ah rubuciibuba xadiidkaasi loo yar tilmaamayaababa la moodaayay bay leeyihin horta madaxu waa imise dhinac waa afar dhinac waa dhinacan iyo dhinacan dambe iyo dhinacan iyo dhinacan weeyi war nebi maxamed markuu dhinacan ka masaxay miyaadan arkaynin bay yidhahdeen xataa rubucii midda kale xagga luqa ahaan iyo caqli ahaanba marka la tago ee la eego shayga marka afar laga dhigo ayaa qaybtii magacaas la odhan karaa wuu ku rumoobaya oo magaca wuu qaadanaya xanafigii maylahaysaa hadda halkuu daliishaday inuu yihi magaxa madaxa afar isla eg marka laga dhigo qayb ka mida waa in la qooyo daliil baanu haystaa buu yidhi oo kal weji wejigoo kaluna iga dhigday wejigu waa xubin weyso xubin weyse weeyaane waa sidii wejigo magacan wejigaa ah, wa weji la odhan karaayo qura rubuc markii la helo xanafigii sidaas uu dhigay waa madaxa rubuc hala masaxo shaaficigii unbaa soo boodayo shaaficigii baa soo boodayo fa yuqaal waxaa la odhanayaa shaafici baa diidayo muctaridaya waxaa la odhanayaa falaa yuqadaru masxuhu eeg madaxani waa xubin weyse waa sax falaa yuqadaru masxuhu masixidiisa lagu qiyaasi maayo birubuci meel afraad meel afraad lagu qiyaasi maayo waayo qiyaastan rubuca xaggay ka timid kal kalweji waaba wejiga aad sheegto kaluune war madaxu waa wejigoo kale wejiga ma waxaa la yidhi haddaba rubuc hala hala maydho wejiga afar isleeka laga dhigo oo qayb la maydha miyaynu aragnay waa weyse war sida wejiga loo wada mas loo wada maydhayo ha loo eg wejiga waa la wada maydhi jiray oo meel laga tegi jiray ma jirin waana wejigu waa shayga asalka ah ee la deliishanayo hadda weeyaan labada qolaba wejigay deliishadeen kolkaa wejigii oo kale weeyaan laakiin wejiga dee rubuc hala masaxa ma jirin rubuc hala masaxo wejiga kuma jirin xaggeed ka keentay taqdiirka ad rubuc ku qiyaastay xanafiyow masax baa lagu yidhi ereygan masixiina wuxuu ku rumoobayaa meel kastoo madaxaa ka mida ood masaxbo uu ku rumoobayaa magaca ama tin masax ama jidh masax haddaad bidaar leedahay oo ilaahay timaba uuna kuu samaynin dee timo aad raadinayso od masaxaysaa ma jiro bidaartunbaad masixi madaxa unbaad masixi haddaad timo leedahayna timaha unbaad masixi haddaad labadaba isku darsatana waad heli kartaaba oo timiyo weji aad masaxdo ahaani labaad liibdaali madhabilmustadili ninka mustadilka a ah madhabkiisa burburintiisa ayuu u ahaaday bisaraaxatin si toos a ah loo burburiyo waxaabad odhanaysaaba cudwa wuduu'in waa xubin weyso oo falaa yakfii kuma filla aqalu maa kii wax ka yar yandaliqu uu ku rumoobayey calayhi dushiisa alismu magacu kalwaji sida wejigoo kale fa yuqaal waxaa la odhan ninkii ictiraadayey baa odhanaya falaa yuqadaru lama qadaro masxuhu masiixidiisa birubuc laguma qadaro kalweji sidaan wejigaba loogu qadaraynin war wejigaba wejigiunbay labaduba deliishanayaan wejigaba rubuc maydh lama odhane xaggeed ka keentay rubucha lagu qadaro kaasi waa si saraaxabaa madhabka loo burburiyey ow biltizaamin ama si iltizaam uu ku jiro oo ka dhalanaysa ayaa loo burburinayaa waa madhabu lmustadil baa la burburini waxaana loo burburini biltizaamin baa lahi si iltizaam iyo luzuum uu ku jiro waaba kanba waxaa la odhanaya caqdu mucaawada waa caqdi waa xanafi baa odhanaya caqdu mucaawada neefkaa maqan iibsi aad iibsanayso ayaa laga hadlaya neef adan arkaynin baa tihi waan iibsanaya ma asaxaya haddaba neefkaa adan arkaynin inaad iibsataa ile waxaa loo baahnaa shayga mabiicdii ah inay macluum tahay ood arkaysid ood iska eegaysid ceeb iyo wanaag waxay leedahayba shay kaa maqan ayaa tidhi waan iibsani sidee bay tala warkeegu noqonayaan xanafigii baa yidhi caqdu mucaawada war waxaad iga tidhaahdaa wax la ciwad qaadanayo oo heshiis lagu gelayo weeye waa mucaawado lagu heshiinayo fa yasixu wuu asixi dee markaa maca aljahli jahliga miciisu asixi bilmucawadi mucawadka kan la ciwad qaadanayo ayuu ku asixi ka nikaaxi waa nikaaxi oo kalu wuxuu ku yidhi neef kaa maqan iibso waa caqdi mucaawado ciwad uu ku jiro sida nikaaxuba caqdi uu ciwad ku jiro ah gabadhan la heshiinaysaa oad guursanaysaa ciwad baad bixinaysaa gabadhu markay faa'iidadeedii ku siiso dee aniguba faa'iidadaydii baan siisa siiyey ha odhan waxaa lagu leeyahy ciwad bay ayaa ayay kaa rabtaa rabtaayoo meher bay kaa rabtaa waa caqdulmucaawada sidaad neefkana aad iibsanaysaba neefkana aad u kaxaynaysid lacagtana aad uga tegaysid oo kale waa caqdulmucaawada kol hadduu mucaawado yahay waxay xanafi xanafiyadu yidhaahdeen neefka adoon garanaynin ayuu kuu asaxayaa ood iska iibsani oo sidaa ku iibsani hadda neefka maba arkaysid waa nikaaxiyo kaluun gabadh adan arag baad guursan kartaa hooyada hadday kugu tidhaahda alla hooya inan ina heblaayo la yidhaha baa ila joogta oo anu jaarnahay nahay hooyadaa kala dalbaad joogtiin hooye anaa inantan kaa og waa inan fiican hooye aan kuu guurinna ku tidhi weligaaba maadan arag eeg adoon odhan sawirkeyga soo dira iyo mitoonaba unbaa tii hayo iyo waan aqbalay waad wada hadasheenba waan aqbalayba welig maadaa garanayaba dumarkaba kama taqaanide waad guursatay saw guurkaasi sax maaha waa sax ilan dad garanayaa kuu guuriye adoo haddaadan garanaynin waa sax guurkaasi kol haduu guurkaasi sax yahay dee neefkan adan garanaynna inaad iibsataa waa sax bay yidhaahdeen halkaasay la mareen waa waa xanafiyadii haddaa dadka sidaa odhanaya laakiin neefka markuu ku yimaado neefkii marka laguu keeno khiyaar wax la yidhaah baa furan bay yidhaahdeen maxaa kuu furan khiyaar waad kala doorano haddaad doontana iibkii sidii baad u dayni oo waxaad o neefkii baan ku qancay haddaad doontana waxay yidhaahdeen neefkii markuu kuu yimaado waad ka noqoniyo waxa weeye waxaad odhanaysaa neefkii waan ka noqday anuu iibkii waan ka noqday baad odhanaysaa wax alla wax iibo oo arrinkaa laygaga talagelinayaa ma jiro sidaa ogaada xanafiyadu saasay yidhahdeen shaaficigiinbaa halkan ka soo booday wuxuu idhi neefadan arag ayaan iibsanayaa oo iibkiisu asixi or falaa yahbutu fiihi alkhiyaar khiyaaru ru'ya khiyaaru ru'yuhu ma sugna un buu khiyaar sugani ma jiro kol haduuna khiyaar sugani jirin ood caqdigii beeca kaga noqonaysid beecii hore ayaan asixin markaa beecii hore ma asixin kan nikaaxiba ka soo qaad waa nikaaxii uu deliishadu asalka ka dhigay unbuu kana asalka dhigaya nikaaxa ma ka noqon kartaa gabadh adan arag markaad guursato gabadh adan arag ayaad guursatay eeg ma ka noqon kartaa ayoo ma odhan kartaa gabadhii maalintaad aragto alla gabadhu tan ma ahayn ma odhan kartaa yaa mee kama noqonaysid dee waxyaabaha guurka lagaga noqdaa waa waxyaabo kooban oo la yaqaan laakiin dee khayaanadu khayaanadu wax meel la eg iyadu ma aha in layskhaaimo ma aha in layskhaaimo oo wax laysku daba mariyana ma aha waxaa laga yaabaa inuu inanku inantaa la sheekaysan jirayoo inan xaafadda ka socon weyday oo loo soo daba mariyo oo la yidhaahda inantii tanay ahayde tan guurso way dhacdaa in badan bay dhacdaa runtii magaalooyin hataa anigu meelay ka dhacday baan garanayaaba meelay ka dhacday ayaan garanayaaba way dhacdaa kolka waa halis waxa xanafigii iyo hadaba sidaa oo biltizamin iyo shaaficigii sidaa ayay isku burburiyeenoo waad aragtaa waa caqdu mucaawadatin caqdi mucaawado ay ku jirto oo fa yasixu wuu asaxayaa caqdigaa mucaawadadu ay ku jirtaa maca aljahli jahliga miciisa ayuu asaxayaa bilmucawadi ka la ciwad qaatay ayuu ku ansixi ka nikaaxi sida nikaaxa oo kale xanafigii baa daliilkaa keenay fa waxaa la odhan falaa yahbutu sugnaan maayo khiyaaru ru'ya haddaba waa iltizaam baa loo burburiyey waayo marka hore waxaa lalahaa eeg marka hore si toosaa ah laysku abaarayey oo laysku oo laba yasixu iyo falaa yasixu iyo baa la keenayey hadda eeg wuxuu yidhi yasixu maca aljahli beecibaa saxaya kan kale shaaficigihi falaa yasixu halkuu ka keeni lahaa falaa yahbutu khiyaaru ru'ya buu yidhi kol hadduu khiyaaru ru'yuhu sugnaan waayey sixadii hore ayaan sugnaanin bay ka dhigan tahay sixadii hore waa si dimni ah ama si iltizaam ah ayaa madhabkan loo baabi'inayaa oo meesha looga saaraya waad aragtaa falaa yahbutu sugnaan maayo khiyaaru ru'ya khiyaarka khiyaaru ru'yaha la yidhaah ka nikaaxi sida nikaaxa oo kale nikaaxii un ka soo qaad wa minhu waxaa ka mid a qalbigan aynu ku jirno qalbulmusaawaad mid qalbulmusaawaad la yidhaah baa culima jira qalbulmusaawaad waa laba siman waxaa la yidhaahdaa liibطaali madhabi اlmustadili bililtizaam baynu waa sida asaxa ah wa minhu damiirku wuxuu u noqonayaa kan ugu dambeeyey ee iltizaamka madhabka loo burburinayey wa minhu qalbigan welibana madhabka mustadilka la burburinaye iltizaamka lagu burburinayey waxaa ka mida qalbulmusaawaati qalbiga qalbulmusaawaadka fayuqbalu waa la aqbalaa qalbulmusaawaadka fil asaxi qowlka sixada badan waa la aqbalaya waxaa la yidhi qalbulmusaawaadku waa maxay talow eeg waxaynu haynay farac iyo asal iyo xukun iyo cilo wasfina mararka qaar waa ku biirayeyba soo intaa ma ahayn innaga muhimaddeennu wuxuu ahaa faraca oo ka daliilka loo raadinayaah iyo asalka oo ka daliilka daliilku wata ama ijmaac ha noqdo ama aayad ha noqdo ama qur'aan ha noqdo kaas ayaynu inagu isku raadinaynay haddaba waxaa lagu leeyahy asalkiibaa laba xukun leh asalka ayaa laba xukun leh xukun waa xukun muntafiya oon jirin oo faraca ayuu ka anfoon yahay waana laysku waafaqsan yahay labada xukunee asalku uu wato mid ka mida ayaa faraca laysku waafaqsan yahay inuuna faracu sidanin biitifaaqi lkhasmayn midna waa mid lagu doodayo oo faraca inuu jiro iyo inuuna jirin lagu doodayo kaas ayaynu ka hadlaynaayoo musaawaad baa la yidhaahdaa fa fi lasaxi milu waa kan tusaalihiiba duhrun bimaa'icin falaa tajibu fiihi niyatu ka najaasati xanafi baa wata inta badan madhab labada doodaya waa xanafiye iyo shaaficiyo waaba yaab madaahibkii kale xagay ka dhaceen aawey maalikiyadii iyo aawey xanaabiladii iyo ile waxaan arkaynaa wax doodaya waa xanafi iyo shaafici inta badan usuulka ragga asalka u shaaficiyaday ahaayeen usuulka ragga asalka u horta shaaficiyay ahaayeen nimanka xanafiyaduna asxaabu ra'yi baa la oran jirayo waa niman xagga ra'yiga khatar ku abay ah ahaayeen halis bay ku yihiin haddadanba xanafiyada saxda madhabkaa u taqaana ra'yigooga waad la yaabaysaa maalin buu mid yimid masaajidka rasuulka anigoo jooga nin xanafiye markaasuu waxoogaa baan doonayaa niyow inaan maanta isyar aragne bal haynu isyar aragna buu yidhi waa si wanaagsan baan ku idhi hal su-aala ayaan qabaa buu yidhi waxa weeyaan buu yidhi annagu haddaanu nahay xanafiyada salaada markaanu gallo sidii nin dhintay oo kale aanu nahay madhabka iyagaa nagu tarbiyeeyey buu idhi lagama yaabo buu idhi nin xanafioo salaad ku jira inuu halkaa eego ama halkaa eego ama halkaa eego ama halkaa eego ama gedhkiisaa masaxo anagu waxa weeyaan buu yidhi sidii nin dhintay oo kale ayaanu salaada markaanu gallo aanu nahay laakiin iyow xanaabilada iyo shaaficiyada iyo maxaanku idhaha madaahibtan kale iyo qolooyin badan hadda caalam alislaami uu u badan yahay ama madaahibtan kale marka la eego ninkii salaad buu ku jira waan hormarayaa bu in badan baan hormaraa buu yidhi sababtaan u hormaraa ogaaniga maaha buu yidhi daymo daymadiisa iyo xoqashadiisa faraha badan markaan arka buu yidhi waxaan is idhaa ninkani salaad kuma jiro markaan hormarunbu iska kay qabtaa buu yidhi dee nin xanafiya hadduu ahaan lahaa nin kastaaba wuu ogaan lahaa bu yidhi masalaad ku jiro laakiin madaahibkii kale ka yaabin buu yidhi ninkii jaanis badan baanu isku weynay waxyaabo badan baan runtii laakiin isdhaafsanay oo aad arkaysid waxyaabaha qaar halkuu ku salaynayo aad arkaysid si fiican aad u arkaysid halkuu ku salaynayo labadan madhab weligoodba way doodi jireen xanafiyada iyo shaaficiyadu weligoodba way doodi jireen haddaba xanafi baa soo qaatay qodob wuxuu doonayaa new laba siyood baa loo weysaystaa mar biyaa lagu weysaystaa marna caraa lagu gebagabaystaa waa sax mar biyaa lagu weysaystaa marna caraa lagu gebagabaystaa waa farcii haddaba carada marka lagu gebagabaysanayo niyadu waa lagama maarmaan siduu xanafigu qabo nin gebagabaysanaya haddaad aragto niyo hadduu ka taga gebagabaysi uma jiro laakiin marka la weysaysanayo weysadii niyo uma baahna xanafigu siduu leeyahay weysadu waa biduuni niya weysadaa hadaba uu leeyahay niyo uma baahna iyo maydhiga uu leeyahay niyo uma baahna labadaasu daliil u samaynaya wuxuu u daliishanayaa shay laysku waafaqsan yahay inuuna niyo u baahnayn waa nijaasada marka layska maydhayo suuliga markaad gasho eed caagad biyo a qaadato eed saxarada xagga dambe iyo xagga hore aad iska maydhaysid miyaad niyootaa mararka qaar intaad iska maydho ma tidha eed soo baxdo ma tidha alla waa nijaasoobay waayo maxaa ku nijaaseeyey baa lagu yidhi markaan wallaahi dabada maydhayey maana niyoonin saa miyaad odhanaysaa niyadii baan ka tego waa nijaasoobay mise haddaad haddaadan niyooninna nijaasadii way kaa go'i haddaad niyootiyo haddaadan niyooninba nijaasadii way kaa go'aysaa soo saa ma aha waxaa la og yahay istinjada iyo nijaasooyinka suulintoodu niyo uma baahna kaasi waa mid laysla garanayo xanafi iyo shaaficiba way isla waafaqsan yihiin gebagabaysiguna niyuu u baahan yahay shaafici iyo iyo iyo xanafiba arrinkaana way isla waafaqsan yihiin maxaa haddaba laysku hayaa weysada iyo maydhiga biyaha lagu weysaysanayo biyaha lagu maydhanayo niyo inay u baahan tahay shaaficigaa qaba xanafiguna wuxuu leeyahay may niyo uma baahna xanafigiibaa haddaba daliil keenay inayna weysadu niyo u baahnayn maydhiguna niyo u baahnayn ayuu xanafigii daliil keenay wuxuu yidhi horta weysada iyo maydhigu duhur waa dahaaro qaadasho bimaa'icin dareere lagu dahaaro qaadanayo shay dareere ah oo biyo la yidhaa ayaa lagu dahaaro qaadanaya ama waad ku weysaysanaysaa ama waad ku maydhanaysaa waa run haddaba falaa tajibu ma waajibaysa fiihi dhexdiisa aniyatu niyadu niyo lagaama rabo oo daliilku waa maxay ka najaasati ka ghusli najaasa ama ka isaalati najaasa nijaasa la suulinayaba ka soo qaad buu ku yidhi nijaasada maxaa lagu maydhaa sow dareere laguma maydho biyo ah mar haddii nijaasada biyo lagu maydhayey oo biyo lagu suulinayey dee nijaasadu biyo niyo uma baahnayn maydhiga iyo weysaduna niyayayna u baahnaanin oon uga qiyaasanno najaasada daliilka haysataa taa aynu uga qiyaasana markaa xanafigii sidaasuu yidhi war malaa daliilkiisu waaba macquul fa yuqaal waxaa lagu odhanayaa baa soo boodaya oo ilan qalbulmusaawaad baynu haynaye shaaficigiibaa odhanaya yastawi waxa siman jaamiduhu kiisa jaamidka ah waxaan lagu dahaaro qaadanayo kiisa jaamidka ah waa carradii iyo wamaa'icuhu kiisa dareeraha ah waa biyihii way siman yihiin jaamidka iyo iyo maa'icuba labaduba way siman yihiin oo labaduba way siman yihiine ka najaasati najaasado kaluna iga dhig najaasaduba sidii ay najaasadu haddii maaic ay tahay shay qoyan iyo hadday tahay shay engegey najaasadu way way sinayduun dee haddaba shaygan lagu dahaaro qaadanaya hadduu maa'ic yahay biya ah iyo hadduu jaamid yahay cara ah way siman yihiine maxaa meel loo wada marin waaye oo sidee meel loogu wada marin waaye wuxuu ku leeyahay sow maydaan odrhanin tayamumku wuxuu u baahan yahay maxay niyuu u baahan yahay waysadana maxaad u odhan weyday niyuu u baahan yahay way siman qalbulmusaawaad laba siman oo laysku qalbinayo weeye ama maxaad u odhan weyday isku daba marin weyday xanafiyow oo waysadu niyo uma baahna ila waa sidii nijaasad nijaasadoo kale nijaasadu aynan niyada ugu baahnayn waxaan doonaya gebagebaysigu niyo uma baahna gebagebaysigu niyo uma baahna waysaduna niyay u baahan tahay maxaa taaba u weyday baa la yidhi waa laba simane maxaad kanna u tidhi aan uga qiyaastay nijaasada kanna aad u tidhi yaanan uga qiyaasanin nijaasada qalbu taswiya baa la yidhaahdaa musaawaad waa xagga faraca ayaa siman xagga faraca ayaa siman oo waan aragna xaggii faracu inuu siman yahay yastawi way siman yihiin jaamiduhu kiisa jaamidka ah iyo wamaanicuhu kiisa wamaa'icuhu kiisa qalalay ka najaasati waa nijaasado kaluun kolkaas sidaa nijaasadu ayna ugu baahnayn uma tira uma wada baahna ama way uma wada baahan ba ma tiraad ilaa nijaasadaba way sinaayeen wa minha waxa ka tirsan buu ku yiri qawaadixda waxyaabaha daliilada lagu qadxiyo ama lagu ceebeeyo waxa ka tirsan alqawlu bilmuujab mid la yiraahdo alqawlu bilmuujab alqawlu bilmuujab isna waa qawaadixda adilada lagu qadxiyo ama lagu dhaleeceeyo alqowl waa in lagu qowlo bilmuujabi daliilku siduu keenayey daliilku siduu keenaya ha lagu qowlo eeg nin baa daliil keensanaya daliilkii uu keensaday sidiisa aad u dayni oo waxaad odhani waa saxoo waa daliil oo waxba kuma qabsanaysid laakiin maxalu nisaacii unbaad ka beddelaysaa halkii laysku haystay unbaad ka beddelaysaayoo waxaad odhanaysaa halkaa dooddu ka jirtaa sidaas weeye sidaa maaha maxaa loo soo lagu garanayaa nebi maxamed madiine markuu yimid ayay niman munaafiqiinihi hadleenoo waxay yidhaahdeen layukhrijanna alacazu minha aladalla layukhrijanna wuu ka saari alacazu ka ciziga lihi minhaa magaalada madiina aladalla ka dulliga badan walee ka ciziga lihi ka dulligale magaalada waa ka saari munaafiq baa hadalkaa ku hadlay ilahay baa ka xikaayoonaya kolkaa ka cizigale yuu u arkayey munaafiqu isagaa isku arkayay inuu cizigee yahay ka wax saaraya ka dulliga ah ee la saaray la saarayana munaafiqu yuu u haystay nebi maxamed buu u haystay munaafiqu aayaddii waa loo waa loo daayey uun qodobkii oo ka ciziga le wax saar ka saaraya waa la kala bedelay uun alqawlu bilmuujab un baa la yidhi oo oh, daliilkani siduu sheegayo ha lagu qawlo sidan un loo qaato layukhrijana alacazu min aladalla dee ka cizigali ka dulligale ha saarun baa la yidhi ka cizigali waa ayo ilaahay baa sheego walilaahi alciza ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يخرجن الأعز من الأدلة دي لا يخرجن الأعز من الأدلة دي نبي محمد با عز له منافق أنا دلي آه دي كدب لبداسي ويس ساريان سيدو شيكتي أم بالون راعي سيدا أي تهي أنها لو قاطو ومنها وحا كتر سنبكو يلي قوادح ده القول إن لقو قوله بالموجب نسكو سيدو واجبين يو أما أسوغ يو وهو القول بالموجب tasliimu daliili waa daliilka oo la badbaadiyo daliilkii sidiisaa loo daynaya layukhrijana alaczu min aladalla maca baqaa'i nisaaci laakiin doodii ayaa baaqi noqonaysa oo kalow cizigan yaa iskale dulliganna yaa iskale halkaasay dooda ku baaqi noqoni markaasaana walilaahi alcizatu walirasuulihi la odhan tusaalu keenay kamaa yuqaal waa sida loogu qowlaba buu yidhi fi lmuhaqali fi lqatli dilka fi lqawadi qiyaasta biqatli lmuhaqali shay culus marka wax lagu dilo qofka loogu qiyaasanayo waxaynu ognahay si saraaxatana diintu waxay sheegtay wax af leh hadduu qofku qof ku dilo in loo dilayo midi buu ku dhuftay seef buu ku dhuftay wax aduu af leh xabad buu waxa hadduu ku dhufta xabad buu ku dhuftay madfac buu ku dhuftay gantaal buu ku dhuftay wax af leh soodh buu ku dhuftay waa loo dilayaa qofkaa ah. waa wax af leh haddaba wax culus haddii uu qofka ku dilo wax culus bur buu ku dhuftay ul adag buu ku dhuftay bir weyn buu qaatay waxyaabahaasuu ku dhufto meelo xasaasiyu kaga dhuftay uu u dhintay haddaba waxaa musaqalka ah ayaa la doonayaa in loo qisa qofka qof musaqal ku dila in isna la dilayo loo qisaasi ayaa la doonayaa in la caddeeyo in isna loo qisaasi oo la dili ayaa la doonayaa in laynoo caddeeyo kaasa haddaba daliil loo samayni talow daliilkan maxanafi baa wata mise shaafici shaafici baa wata shaaficigii wuxuu odhanayaa qatlun waa dil bimaa lagu dilay shay yaqtulu wax dilo haaliban sida badan war waxani waa dil wax sida badan wax dilo lagu dilay wax culus markaad wax ku disho dee dil baa meesha ka dhacay dilkana aalada loo isticmaalay sida qaalibkaa wax way disha waa wax culus oo adag falaa yunaafi hadaba ma anfiye ma anfiyayo alqawada qisaas ka anfin maayo oo la odhan maayo wax culus buu ku dilay yaan la qisaasin lama odhanayo kal ixraaqi waaba gubidii oo kale in qofka la gubaday caadi ma ahayn qofka la dilayo caadi baa loo dili jiray haddii qofka la gubo ka waran inta xaaba la qaado la xidhxidho dab lagu shido ama god lagu rido dee waa la dilay uun shaygan lagu dilay ee gubiddii ihina waxa weye shay aan caado loo lahayn weeye in gubi dab lagu gubo caado looma lahayn dee qisaasta ma ka badbaadaya ka wax gubaa oo ma la odhanayaa wuu dilay laakiin waxaan caado loo lahayn buu ku dileeyaan isaga la dilin miyaa la odhanaya maya caadi un baa loo dilayaa isna waa loo qisaasaya qisaastu walow haba nooca iyo aalada haba ku kala duwanaato oo culimadu waa kay odhan jireen hadduu nin inan yar kufsado ama rag baa inan yar kufsaday toban nin baa inan yar kufsaday oo tobankii ninba inantii siday u qasbayeen ayay inantii intay dilaacday ay dhiigbaxday bay bartii ku dhimatay way dhimatayba tobankii nin iyagana hala dilo saw maaha qofka maxaa lagu dili jiray wuxuu wax ku dilay saw maaha tobanka ninba hala kufsado ma la odhanaya markaa waar kufsi bay ku dilaheen tobanka nin iyagana inta la kufsado sida loo kufsanayo kufsigaa lagu dila miyaa la odhanayaa maya eeg waa laga leexanayaayo si caadiya loo dilaya ilan waxaan sharci ahayn bay ku dileen iyagii saw maaha iyaga lama odhanayo markaa iyagana ha lagu dilo kufsigaa haddaba shay aan caadi ahayn haddii lagu dilo iminka gubiddaasoo kale hala gubo ma ahee waxaynu ognahay waa la dilayaa laakiin waa loo dilo qisaastii ma anfiyayo qatlun waa dilid bimaa shay lagu dilo yaqtulu dilaya haaliban sida haalibka ah hadda waa daliilkii baan akhriyaynaa falaa yunaafi markaa anfin maayo alqawada in laysku qisaaso kalixraaqi daliilkii waa kan kalixraaqi waa asalkii hadda kalixraaqidani hadda gubidii oo kalun weeyaan haddii qofka la gubi lahaa oo gubid lagu dilo saw looma qisaaseen dee mustaqalkana sida ah laga dhigo xanafigii baa halkaa ka soo booday xanafigii ayaa halkaa ka soo booday fa yuqaal waxaa la odhanaya waa muctarid xanafiya wuxuu odhanaya sallamna niyo waan kuu badbaadinay عدم المنافات إنينا إسأنفيه وان كوبة بادني لكن لما قلت محاضو تلي يقتضيه وكان سنيا محاض أتري مثقل هدي وحلقو دلو قوة بو كينيا محاض أتري كينيد دا محاض أشاك تيبولي كينيد مثقل وح علص هدي وحلقو دلو قوة إيا قصاص بو كان هذا ما أنفينا يدا قصاص بو كان هأرنن ويو حلقا يا بابو ليه وحيابك لإني سيما قينيين أيا دعي كرتبو ليه لما قلت يقتضيه wakamaa yuqaalu sida loo yidhaayoo kaleba weeyi tusaale kalu keenay atafaawutu kala tag filwasiilati wasiilada iyo habka lagu kala tagaa laa yamnacu ma manciyo alqawada qisaasta ma manciyo kalmutawasali ilayhi sida kala la gaadhayo oo kaluun wuxuu ku yidhi hadii la kala tago atafaawut filwasiila hadday dhacdo laa yamnac alqawad buu ku yidhi qisaasta ma manciyo laba shay ayaa kala tego wasiiladay ku kala tegeen wasiiladu waxa weeye qaabka wax lagu dilayo in seef lagu dili in feed lagu dili in dhagax lagu dili in xabad lagu dili atafaawud fi lwasiila haddii wasiilada iyo habkan wax lagu dilaya uu kala baydo laa yamnac ma manciyayo alqawada qisaasta qisaasta ma manciyayo kalmutawasali ilayhi sida mutawasali ilayhi oo meydka ah ninka seef lagu dilay iyo ninka xabad lagu dilay iyo ninka madfac lagu dilay intuba maxay wada heleenun dhimasho dhimasho unbay wada gaadheen mutawasali ilayhi waa dhimasho un geeri wada gaadheen fayuqaalu فيقال la odhan markaa musallamun waa مسلم waa lagu badbaadiyey laakiin laa yalzamu kama dhalanayo min ibtaal maanicin hal maanic haddii la buriyo intifaa'u mawaanicdii mawaanicdi kaloo dhan inay anfoontaa kama dhalanayso waa dhab way haddii hal maanic la diido mawaanicdi kaloo dhan baa anfoon iyaduna ma jirto oo maanic la diiday mawaanic kale kama dhalato maalan labada qof ee hays dhaxlaan la leeyahay muxuu mawaanicda maxaa kamid ahaa adoon saw ma aha haddii aad caddayso hebel iyo hebel inay yihiin dad walaala ah ood caddayso inuu ninkaa hebelihii hor dhint uu dhintay kana uu walaalkiioo nool yahay ood caddayso ka nooli inuuna addoon ahayn maxaan sheegnay halkaa intifaaulmaanic baan maanic meesha ka baxay baan sheegay sow aha miyuu sheegayaa kol haddaan ku yidhi addoon ma aha inuu ilaa waa ilaa dhexlayo mise waxaa dhici karta in maanic kale uu jiro inuu isaguba dilay addoon ma ahee laakiin wuu dilay dee maanic kalaa iman kara miyuu dhexlayaa haddaba hadduu maanic kale yimaado laakiin laa yelzamu kama laazimayo min ibطaali maanicin maanic markaan burburino intifaa'ulmawaanici mawaanicda kaleo meesha ka baxda wa wujuudu sharaa'idi iyo sharaa'idda jiriddeeda iyo walmuqtadi shaygii muqtadiga ahaa intaba oo dee hubuutulqawadki wuxoo dhan bay u baahan yihiin hubuutulqawadki wuxuu u bahan yahi intifaa'ulmawaanic wuxuu u bahan yahy wujuudu sharaa'id waxyaabo badan bay u baahan yihiin halkaasaa lala maray waad aragtaa waxaa daba eh, almuj alqawl bilmuujab waxaynu nidhi daliilka sidiisa loo dayni laakiin waxaa laysku qabanayaa meelo kale haddii ninkii ka waran muctaridka ahaa uu yidhaa halkaan kugu haystay halkan ma aha inta meel lagaga badiyo ayuu yidhi anuu halkaan kugu haystay halkanba ma aha ninka mustadilkii ma wuxuu odhanaya war halkanaad igu haysatee waan kaaga badiyey miyuu odhanaya may walmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi muctaridi muctaridka in la rumaysanayo weeyi fii qowlihi qowku qowlidiisa laysa haadaa ma'khadi war halkaan kugu diidanaa halkan maaha markuu ku yidhaa ee mustadilkuna uu yidhaa meye halkanay ahayd la odhan maayo muctaridka yaan la qaadan hadalkiisi mustadilka hala qaata la odhan maayo muctaridka la qaadanaya ila waa nin diin leh oo aqoon leh kol haduu yidha halkii aan ka doodaya halkanay ahayd dee isagaa loo maqlaya markaa wa rubamaa sakata inuu aamusaa la arkaa almustadilu ninka daliilka samaynaya inuu aamusaa la arkaa can muqadimatin muqadimo inuu ka aamuso hayri mashhuuratin aada aan mashhuur an ahayn makhaafata almanci isagoo manci iyo in la manciyo ka baqaya fayaridu waxaa soo aroori markaa alqowlu in lagu qowlo bilmuujabi daliilku wuxuu keenaya in lagu qowlo unbaa soo aroori halkan waa maxay sukuudkani horta waxaa jira marka adilada la sheegayo adilada laga warbixinayaa laba qadiyadood bay ka koobnaadaan adilada laga warbixinayaa laba qadiyadood bay ka koobnaadaan marka daliil laga warramayo qadiyad la yidhaah suqro iyo qadiyad la yidhaah kubro labadaa qadiyadood ayay adiladu ka kooban yihiin sida caadiga ah qadiyo suqroa ah iyo qadiyo kubraa ah. labadaa qadiyadood wey waxay ka kooban yihiin waxaan haddaba doonaynaa waxaa dhici karta inuu suqradii ka aamuso isagoo isle waa lagugu dhaliili oo kubradiun uu qaato oo markaa lagu qowlo alqowlu bilmuujab oo sidaa la yskaga daayo waxa weeye alwuduu'u waalguslu qurba weysaysiga iyo maydhiguba waa qurbo ilaahay loogu dhawaado buu yidhi sidaasay ahayd haddana wuu ka gudbay uunoo wuxuu yidhi uun wuu ka gudbay uunoo halku intaa ka odhan lahaa alwuduu waalguslu qurba halkuu ka odhan lahaa uun buu yidhi uun wa kullu qurbatin wa kullu qurbatin taxtaaju ilaa niya dee weysada iyo maydhiguba niyay u baahan yihiin baa ka dhalanaya haddaba alwudu'u waalguslu qurbadi ayuu ka aamusi karaa mararka qaar kaa ayuu ka aamusi karaa hadduu ka baqayo in lagu bushiyo oo hadal badani uu ka dhasho kaa ayuu ka aamusaya wa rubamaa sakata inuu aamusaa la arkaa almustadilu ninka deliishanaya can muqadimatin muqadimo inuu ka aamuso hayri mashhuuratin aan aada loo aqoonin makhaafata almanci isagoo ka baqaya in la manciyo fayaridu waxa soo arooraya alqawlu in lagu qawlo bilmuujabi muujab in lagu qawlo kaa unbaa soo hadhaya qawaadixdii adilada ayaan ku jirnaye halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam